بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله waa darsigeeni siddeed ee kitaabkeenii متنى بشجاع مع الغاية والتغريب أو مختصرة بشجاع فصل في اللغيط waxaan ka bilaabaynaa laqiid ay malquut waay waa ilmihii la helay oo banaanka ilaa laga helay kii waalnaabaa la mida oo meelu ka yimi aan la garanayn marka laqiidku waa sabiyun mambuudun mambuud waa daal ilmo yaroo lasoo xooray laa kaafila lahu macluum cid kafaalo qaaday oo loo yaqaana aysan jirin marka waa kaas weeye laqiidna waa la dhahaa malquudna waa la dhahaa sheikhu wuxuu yihi raximahullah waidaa wujida haddii la helo laqiidun ilmo haddii la helo la tuuray kii waalnaana wuu soo gelayaa oo cilada laga helay biqaaracati dariiqii waddada bartankeedii wadada bartankeeda laga helay meel aan waddo ahayn waa dhici karta masaajidka hortiisa in laga helay iyo iyo ma garanaysaa meelahaas fa akhduhu in la qaado wa tarbiyatuhu in la barbaariyo la tarbiyeeyo wa kafaalatuhu in la xanaaneeya waajibatun waa arrin waajib ku ah cala alkifaayati waajibatun cala alkifaaya waa mid waajib ku ah waajibka loo yaqaano waajibun cala alkifaaya waajib kale waa loo qeybaa waajib cayni iyo waajib kifaayeye kifaaya waxaa la yidhahdaa waajibka haddii qolo dadkii mehijoogay qayb ka mida sameeyaan intii kale dembiga waa ka dhacayaa dembi looma haysto cayni waxa weye qof kastaa laga rabaa marka xanaaneynta ilmaha la xanaaneynayo iyo kawarhayntiisa waa fardu kifaayo weeyabi walaa yuqaru loo deynmayo ilmihii hayntiisii oo looga tegi mayo ilaa fii yadi xurin mid xor ah gacantiis mooyaane kaasoo amiinin aamin ah waaya marka de inuu muslim yahay oo xor yahay aamin yahay buu shiikhu sheegay marka inuu aamin yahay xor yahay waxaa ugu daraysaa muslimna yahay rashiidna yahay caadilna yahay saddexdaasaa u raacinaysaa marka wuxuu yidhi walaa yuqaru ay walaa yutraku looga tegi mayo oo loo deemayo ilmihii hayntiisii ilaa fii yadi xuri mid xor gacantiis mooyaane kaasoo amiinin ah dee muslimna ah xorna ah rashiidna ah caadilna ah mid faasiqa ilmaha dus helo dowladdu way ka qaadaysaa fa in wujida haddii la helo macahu macal laqiidi ilmihii lasoo tuuray la jirkiisa haddii la helo maalun xoolo haa qoladii soo tuurtay ilmaha waxay tidhi intanna bal ciddii heshaa ayaa ku xanaanayso laba boqoloo doollar bay usoo geliyeen marada hoosteeda ilmihii qaylinayay anfaqa calayhi wuu ku nafaqeynaya alxaakimu xaakimkii baa ku nafaqeynaya minhu maalka xaggiisa wain lam yuujid haddaan la helin macahu macahu macalaqiida haddaan la helin maalun xoola haddaan la helin oo ilmihiiyo mutaxan meeshuu iska yaallo fa nafaqatuhu biilkiisu fii beytilmaali gurigii muslimiinta bankiga dowladda weye beytulmaalke ayaa laga bixinaya lagu leeyahay dad dadka caamkaaba ku jira ayaa bankiga loo sameeyey faslun fi lwadiicati amaanadii qofka loo dhiibanayo wey amaano markaa cid u dhiibanaysa axkaamteedii baa lagu sheegay wadiica la dhahaa arkaan afara bay leedahay wadiicatun waa xoolihii la dhiibayo amaanada loo haynayey muudicun oo daalka la hoos dhigay waa ciddii amaanada dhiibaysay muudacunna oo daalka la kordhigana waa ciddii saddexdaas weeyaan waa ciddii amaanada loo dhiibayey wadiic muudic iyo wadiicun iyo muudicun iyo muudacun wadiicatun iyo muudicun iyo muudacun intaas wey marka qofka wax loo dhiibayana qofka wax dhiibayana muudic baa la yidhaahdaa qofka wax loo dhiibayana muudacun baa la dhahaa weeyaan waaya marka wadiicada arkaanteed waa kuwa marka wadiica sharciga waxa weeye asiiqatu almuqtadiyatu lialabi lxifdi asiiqatu waa dhawaaqa almuqtadiyatu keensanaya waa hadalka keensanaya asiiqatu lmuqtadiyatu waa hadalka keensanaya lialabi lxifdi xifdin iyo ilaalin in la iska doonayo shay la yaalanayo asiiqatu lmuqtadiyatu lialabi lxifdi weeyaan shiikhu wuxuu yihi walwadiicatu wadiicadu amaanatun weey waa ammaano qofka loo dhiibanayo shan boqoloo doolar baa haysataniyo intaan soo laabanaya ii hay saasoo kaleeto wa waxaa fiican waana sunna qabuulaha in la aqbalo ayaa sunnaa ayay sunno u tahay liman qof bay sunno u tahay qaama u kacaya bilamaanati xifdin fiiha ou xifdinaya shaygii ammaano ku dhowraya qofkii ammaanadeeda ilaalinaya oo aysan ku tegaynin oo iska xajin kara inuu ammaanadii yidhahda waa haynaya ka aqbalaay waa u sunne ajir buu ka helayaa wey in waa haddii thama halkaas ammaanada lagu qaadayaa hayruhu kaas cidaan ahayn ay joogto thama thuma maaya thama waa daraf darfu makaan wey thama halkaa ammaanadii markii adi laguu dhiibayay oo caaishaa tusaale ahaan gabaray qofkii kuu dhiibaya ammaanada haddii ay jiraan cid kale oo u dhiiban karo yaa oo sidoo kale ammaanadii qaban kara inaa ammaanadii lagu dhiibaya caqabatida oo qofkii aa ka qaado tira kuu haynayaa sunno weeye kormay sunno tahay cid kaloo loo dhiiba hadday jirto in kaana waa haddii hama halkaa khayruhu kaa keyrkii uu joogo weeyaan wa ilaa haddaysan cid kale joogino adiga mooyaane wajaba waxaa waajiba qabuulaha inaa aqbasho oo qofkii ammaanada kuu dhiibanaya hee ammaanadii aa ka qaado tiraahdo keen waa kuu haynayaa hadaa lacag uga qaadanaysa haynteeda hadii kale waa masalo kale laakiinse inaad ka qaadid tiraad waa kuu haynaya cid kaloo meesha haysan haddiisan jirin markaa waajib weye bulshada ku yimi marka gacanta ninka ammaanada u dhiibatay muudaca ama wadiica gacantiisu gacan amaana waay sidaa daraaddeed walaa yadmanu ma qaanabaya ilaa bitacadii wuxuu kas u sameeyey mooyaane wax laga maro ninkaa shanta boqol u dhiibatay hadduu ku dhowniyo shantii boqol gurigii bakhaarkii eh, la xaday bay ku jirtay meel fiican baan dhigay anugu xoolahaygu ay yaaleen waa la xaday yaduhu yadu hee yaduhu yadu amaanatin yaduhu yadu amaana wey damaan maaha qaandhab la dhihi mayo wa qowlulmuudaci midkii ammaanada loo dhiibtay warkiisa ayaa maqbuulun ah war la aqbalayo oo muxuu aha warkiisu fii raddihaa inuu u celiyo ammaanadii calalmuudici kii u dhiibtay haddii isu qabsado warheede shantii boqoloo niyaho aan kuu dhiibtay isiya buu ku yiri saa tiri ostan shalay ku siiyey oo kuu soo celiyey oo iga qaadatay warkaama qaadan waa iga qaadata yaa salaam maxaa dhacay marka dood sooma dhicin warkiis yaa la aqbalayaa shiikhu wuxuu ku yidhi kii gacanta ku hayay oo ammaanada loo dhibtay su gacantu gacan aamina maayn inuu dhaho waan ku celiyey niyo alaabtaadii warkiisaa la qaadanaya wey warkaama ku dhacay wa qowlulmuduci kii alaabta loo dhiibtay ammaanada warkiisa ayaa maqbuulu mid la aqbalahayaa fii raddiha inuu celiyey alaabtii calalmuudici uu celiyey ayib qofkaas gacantiisa gacan ammaan waayo soo lama dhihin macnaheedu maahay alaabta inuu isaga ciyaarayo marka maxaa la rabaa wa calayhi kaa waxaa laga rabaa alaabta loo dhibtay yaa mar haduu marba haddaan alaabtiin looqaan sheeganayn asna maxaa laga doonayaa an yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo alaabta fii xirzi milihaa iyadoo kale meesha lagu dhowro inuu ku ilaaliyo alraba hadday lacag tahay meeshuu lacagtiisa ku ilaashada inuu geliyo waay hadday xoola tahay geel iyo lo meesha geeliisa lodiisa ku xareeyahee inuu ku xareeyo wey meel shay shaygii loo dhiibtay meeshay ku habbooneed oo loogu talagalay inuu hee inuu geliyo ayaa laga rabaa taa waa laga rabaa maxaa kaloo laga rabaa wa idaa tuuliba haddii laga dalbado bihaa wadiicadii inuu soo celiyo yidhaa hornin shanta boqol aan ku dhiibtay isii falam yukhrijhaa markaasna uusan bixin iska haysto maca qudrati isagoo awooda calayhaa bixinteedii xataa talifad ilaa ay baabaada damina uu damaanad qaadaya dhowr siyaabooda waxaa jira qofkii ugu damaanad qaadayo wadiicadii amaanada ahayd shiikhu hal xaba ka midoo ah noo sheegtaa maadaana kitaab iska yar uu yahay toban bay gaarsiiyaan culummadu rag baa gabay ku sheegay qaar ka mid a ah. marka mid ka miduu shiikhuu sheega lacagtii ammaanada ama shaygii ammaanadaha lagu dhiibtay maarkii lagaa soonto inaan inaa celiso waaye markuu honiyo xoolahiisii waa hee tiraahdaa waa kaas qabso haddii aad celin weydo xoolihii adoo awooda inaad celiso oo wax cudaar aan cudaarada qofka uu alaabta isla celin waaya maxaa ka mid ah salaad buu ku jiraa oo kale asagoo salaad ku jiro ka dalbada waa inuu intuu dhamisanaya suga soo maa hadduu salaad darteed shay qofka oga daahay kadibna alaanta ee baabaaday xalowma leh maxaa yeele cududaar buu haystaa habeen bay ahayd qudcura ha kunkii garaamoo dahabka hayo ammaanadan kuu dhibtay iisoo saar war suuqa alaabtayda ku jidha khatar baa tuugadaaba furanaysa cududaar buu haystaa marka cududaar hadduu haysto misano gaara qofkiibaa laga dalbadaa isagoo cududaar aan haysan kadib buu iska xajistay wuxuu meeraystay wuxuu yidhi niyo waa ku siin doonaa kida ka samayn doonaa kana cudaar uu alaabta kusii haysana ma haysto marka xataa tilifad ilaa ay ka baabada damina wuu damaanad qaadaya marka maxaan laayaa ani maalinkii aan kaa dalbaday wax cudaar xoolaha kusii haysta hee haysana iska soo bixi xoolihii wuxuu kaloo qofku ku damaanad qaadayo gacantiisu gacan damaanad noqonaysaa xoolihii loo dhibtiyo ammaanadii wa hadduu isticmaalo konkii doollar loo dhiibtay maxaa lagu yidhi xifdi sooma bac ku xir halkaa dhig baa lagu yidhi waa ammaano hadduu isticmaalo ammaano way ka baxaysaa maxay noqonaysaa wadiica bay ka baxaysaa haggey gelaysaa ayaa sheegaya dayn bay gelaysaa maxay gelaysaa qarad qarad bay gelaysaa waa laga qaradkuna miyaa laisku cafiya keen baan la dhahayaa kitaabulfaraa'idi walwasaaya kitaabkan wuxuu kitaabu yahay alfaraa'id alfaraa'ic hadda wuxuu sheikhu oola jeedaa masaa'ilu qismati almawaariih xoolihii laga tegey yaa qaybintii la qaybin lahaa masaa'ishii ku tacalluqday masaa'ilu qismatil mawaariid hadda faray oola jeedaa iyo wal dardaarmadii dardaarankii magaranaysa dadkii si dhimanaya ee bixinayeen waaya shiikhu saa uu shiikhu u dhigay baan u akhriyaynaa waxaanu ku darmin waxaan ka jarmayno inaan socodsiinaa rabnaa ciddii faahfaahin u baahan kitaabku isa kooban yahay kitaabta haween ba ugu tegi doonaa faahfaahinta in faahfaahinta ka badan qofkii rabana dursigan dhaxalka gaarka ah oo duuban isagoo sagaaliyo toban dersi wax gaaraya darsigaas waa duubnay khadkuuna ku jira waa ka faa'idaysan kartaa shiikhu wuxuu ku yihi raximahu llahu tacaala alwaarihuuna cidda dhaxasha min rijaali ragga xaggii xaale ka ahaadeen casharatun toban wey markii lasoo koobo markii hee lasoo koobo toban weeye markii la faafaahiyana waa shan iyo toban alibnu wiilkii meedku dhalay magac kastoo aad maqasho dhaxalka dhexdiisa magac kastoo aad maqasho cabirka waxaa kasoo qaadanaysaa cidda dhimatay alibnu wiilkii macna waxaa weeye meydka dhalay wey macnaa wiilka wabnu libni meydku wiiluu dhalay wiilku sii dhalay wa in safal ahaba sii hooseeyaana ibnu ibnilibni kii shanaadad noqdaduu rabe hoos baa usii dhacaan hadday rabaan walaabu aabbihii meydku aabbo u yahay waljaddu awowgii meydku awowe u yahay wayna calaa kor baan u baxaane awowe awowgiisi kiikiisiiasawa wal akhu walaalkii meydka walaal la yahay wabnul akhi walaalkii meydka wiilkiisi ku adeerka wahaayo way in taraaqaan ayaguna hee ha fidaan hadday rabaan ayaguna hoos uma socdaan korna uma socdaan haggee u soconayaan way fidayaan soo maa xagga u fidayaan ila faracay asaltoona ma ahayne walcamu adeerkii wabnulcammi walcamu adeerkii meydku adeer u yahay meydka abiisa waa leeyihiin wabnulcammi meydka kii ay ilma adeerka ahaayeen adeerkiis baa dhalay wa in tabaacada haba fogaada hadduu rabee wazawju tii dhimatay ninkii qabay zawjkeedii walmawla almuctiq kii dhintay kii xoreeyey tobankaas waay marka si fudud baa lagu qaban karaa waxaad leedahay asal iyo farac iyo xawaashi iyo ajnabi intaas u qaybsanaysa maxaa dhahaysaa asal iyo farac iyo xawaashiyo ajnabi meedka yaa asal u noqon karaa aabbe iyo awoowey baa asal u ah yaa farac u noqon karaa wiil iyo wiili wiilkiis inta xagga afar baa ku tegey xawaashi waxa la dhahaa darfahay ka joogaan asalna waa faracnoo maa yaa xawaashi u noqon karaa adeerkiis yaa xawaashi u noqon karaa walaalkiis yaa xawaashi u noqon karaa kuwa iyagu dhaleen waa intaa keliya ajnabiguna waxa weeye zawjkii ilan ajnabi bu aha marka horeba soo ma ahayn iyo kii wax xoreeyey marka saad qobsanaysaa asal farac xawaashiyo ajnebi shanta afarta qeybood ka dhigo haddii la faahfaahayana walaalihii baa la faahfaahinaya adeeradii baa faahfaahin gelaya yaa faahfaahin gelaya walaalada iyo iyo adeerada wlwaarihaatu min annisaai dumarka kuwooda wax dhexlaxana sabcun toddoba waay ayaguna waa toddoba dumarkiina toddoba wax dhexasha markii la faahfaahaya toban bay noqdaan maxay noqdaan toban haye ragga ma ku celiyaa waa iska fududiya waa kaa dumarka kuwa dhexlaahay waa toddoba markay kooban yihiin markii la faahfaahayana maxay noqonayaan toban albintu gabadhii meed ku dhalay wa bintul ibni gabadhii wiilkii meed ku dhalay gabadha uu sii dhalay wa in safarad hoos baa u baxdee wal ummu hooyadii meydka iyo waljaddatu ayaydii meydka wa in calad kor baa u baxdee wala ukhtu walaashii meydka iyo wasawjatu ninkii dhintay islaantiisii iyo lmuctiqatu tii wax xoraysay yacni addoon bee lahayd addoonkii xoraysay baa dhintay way dhexlaysaa way macnuhu muctiqadu waa sidaas warkaama ku dhacay toddobadaas haddii la faahfaahiya toban bay noqonayaan eeyooyinkii baa laba noqonaya hooy walaalihiina waxay noqonayaan saddex marka hoo um bint iyo bintu ibni soo laba ma ah yaah ummun ku dar saddex jadli ab jadli um shan soo ma ah yaah zawjatun soo lix ma ah ukhtali abah ukhtali um ah ukhta shaqiiqaah sagaal muctiqadii ku dar toban tobankaas markadii la faahfaahiyo haddii la ururinay todob ay noqonaya walaalaha soo ururaya hal soo qaadanaya eeyooyinkan halbaa laga soo qaadanaya waman kuwa laa yariu aanba dhaxlin bixaalin sinaba sabcatun ayaguna toddoba kuwa aan sinaba waxba dhaxlayn baa jira tiimkana ku jira tiimka laga dhintay bay ku jiraan sina wax u kow alcabdu adoonkii haddii wax dhaxlo yaa sii qaadanaya yaa kii lahaabaa qaadanaya maxaa xoolaha lagu khasaaranaya ninkii dhintay baa wuxuu ka tegay shan wiil midbaa addoon lahaa qolaa lahayd balse kula haataba afartan wax dhexlaysa kaa hadduu xoola qaato nin kalaa sii qaadanaya marka loo diidayaa warkaama ku dhacay walmudabaru addoonkii la dibdhigay la dibdhigay maxaa laga wadaa kii lahaaba wuxuu yidhi markaa dhinta xor baa tahay marka wuxuu u dibdhigay geeridiisa kadib soo maah mudaber waa kaa waa kii lagu yidhi haddaan dhinta hee markaan dhinta kadib xor baa tahay kaa hadda hadduu dhinto xor buu noqonayaa laakiinse dhaxalka waxba kuma lahaa soo wardham maa kii dibdhiga hadduu dhinto hee xor buu noqonaysa dhaxalka waxba kuma laha waa yahay ma booday maxaa uu sheegi weyde wlwaarihaatu min anisaai sabcun albintu wabintulibni wain safarad walummu waaljadatu wain calad walukhtu wazawjatu walmuwaalaatu almawlaatu almuctiqatu waman laa yasqudu kuwa aan dhacin aan dhicin bixaalin sinaba hamsatu shan waay tobankii ragga ahaa shan iyo tobankii ragga ahaa iyo tobankii dumarka ahaa markii la faahfaahayo labadaba intee weeye labaatan iyo labaatan iyo shanta markay isku yimaadaan alla isku keeno siday isugu yimaadaanba isugu yimaadaanba hadday isku yimaadaanba shan qolaa wax ka dhexlaysa inta kale waa la dirayaa inta kale hee meydka u duceeyaa la dhahayaa waa kuwee azawjaani hadba kii nool labadiis qabay hadba kii nool labada mid aakhira aada labadan isqaba waa inu mid aakhira aadaa waa mid la dhaxlaa haye wal abawaani waalidkii mid aabbihii iyo hooyadii al abu wal ummu waay wa waladu sulbi sulbi waa dhabarka miidka dhintay dhabarkiisa ilmihii ka soo baxay waa albintu wal ibnu marka waa al ibnu walbintu walabu walummu wa axad zawjayni wa axad waa shantaa marka labada mid baa joogi kara soo maa wa axad zawjayn waman kuwa laa yariu aanba dhexlaynin bixaalin si naba sabcatun toddoba weeye alcabdu adoonkii walmudaberu kiila la dibdhigoo la yidhi dhinto xor baa tahay wa ummul waladi wa ummul walad maxay tahay ummulwalad waxaa weeye ninkii odayga ahaa adoomihiisii dumarkii addoomihiisa kuwa dumara ku jiray kuwiibu magaranaysaa dumar ka dhigtay magaranaysaa u galmooday ilmee dhaleen soo maa umuweled baa la dhahaa marka maxaa loo yaqaanaa adoontii ninkii lahaa oolmaha u dhashay umuweled baa la dhahaa markuu dhinto xor bay noqonaysaa laakiinse dhaxalkii hee xaakuma waalmukaatabu kii la kitaabeeyey waa adoon asna waxaa loogu yiri markaa lacag intaas ii keentid hee xor baa tahay macnuha intaa asna halkii waxba kumala walqaatilu kii wax dilay kii kii u dhaxli lahaa buu dilay waxba kuma leh ama kasa hau dilo ama kama hau dilo warkaama ku dhacay yaa ha kii walaalkiis xabaddu kaga fikatay kamakadibna aakhiru sii aaday kaa waxba kumana dhexalkiisa walaalihii kalaa dhexlaya se wax laga reebay waxla dhahayaa haa waa disha adugu khatar wey walmurtadu kii diinta ka laabtay asnaa walaalkii hadduu dhinto waxba kuma laha isma dhexlayaan wa ahlu millatayni laba kala diima ah isdhexli ayaduna laba kala diima ahee ayaduna isdhexli mayso muslim iyo gaal bay kala yihiin iyo wixii la halmaala wa aqrabul casabaati casabo dhaxalka dhexdiisa labaa la qaybiyaa marka dhaxalka dadka qaadanaya soo labaatan shan maayn waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ehlu farad iyo ehlu casabo casabo waxaa layihahdaa xoolo go'an ma qaadanayaan hadba wixii soo haray qaataan haddii ayagu joogaanna waxay dhan bay wada qaataan casabo waa inta macnaheedu casabo maxaa layihahdaa hadba inta jooga inta soo hadhay buu qaataa haddaysan waxba soo harina waa iska tagaa haddii cid wax qaatay aysan jirinna hee asagaa wada qaadanaya xoolihii casaba waa intaa saddexdaas midkood waay faradkuna waxa weeye xoolo jaango-an bay leeyihiin saddex meeloodoo meel afar meelood oo meel lix meelood oo meel sideed meeloodoo meel xoolaha jaanta go-an ayay leeyihiin ahlu farad baa la yidhaahdaa yaa seexday waaya marka ahlu farad dumarka oo dhan ba ahlu farad ah sa u qabso dumarka oo dhan waa ahlu farad markii laga reeba hal tii wax horaysay dumarku intay ahaayeen soo tobar ma ahayn yaah tobankuba waa ahlufarad markii laga reebo dumarku waa kooyo toban tobankii caadiga ahaa iyo hee waa toban sax tobankii sagaal sagaal baa waxay noqonayaa ahlufarad muctiqadii tii wax horaysana waa laga soo reebayaa ragga oo dhanna waa ahlu casabo markii laba laga soo reebo zawjkii iyo kii meydka isku hooyada ahaayeen bes akli omki maaqaacida marka qaado ragga oo dhan maxaa weeye waa wada casabo markii laba laga reebo dumarka oo dhanna waa waa wada ehlu farad markii laga reebo hal laga reebo saa u qabo waa aqrabul casabaata casabo waxaa ugu sokaysa marka casabada hadda casabanimada hadda aan qaybina waa casabatun casabadaas saddex u qaybsanta si fiican usoo dhegeysa darsiga aan duunay insha sagaal iyo tobanka dersiya casabada saddex u qaybsantaa kuwo waaga dhasheen baa casaba saa ku noqday casaba binafsaka ku hadda sheegana weeye markay saa u dhasheen ba casabay noqdeenba waa raggii oo idil weeye casabadu markii laga reebay zoojka casaba binafsi baa la dhahaa naftooda yani iskood bay casaba u yihiin cid casaba ka dhigta ma jiro warkama ku dhaca waxaa jira casabatun bilghayri casabatun bilghayr bilghayr waxaa weye casabay noqdeen iskooda casaba uma ahayne bisababi kayrihin cid kale ayaa casabo ka dhigtay sabab ayaa cid kale leedahay maxay ku noqdeen casabo waa qoladaas ayaduna soo laba maa casabatun maca alkhayr marka shiiku hadda casabada uu sheegayo labada kale geli maynee casabada hadda uu shiiku kusoo qoro meesha waxa weeye binafsi tii iskood casabad u ahaa waa raggii oo dhan markii laga reebo zawjkiiya akhli umkii warkaa ku dhacay labada kale insha taas kale ugu tegi doonaa wa aqrabul casabaati casaba waxaa ugu sokeeya meydka meydka casaba waxaa ugu sokeeya alibnu wiilkiis meel wiil joogo inta kale wax kama qaadan karaan uma haddii wiilkii la waayo ibnuhu wiilkiisii baa ku xiga ibnul ibnigii waaye labada haddii la waayo uma al abu aabbihii baa kusoo xiga haddii la waayo uma abuuhu aabihii aabbihiis baa ku xiga waa awowgii haddii la waayo uma al akhu liabin baa ku xiga iyo wal ummi kii ee meydka iskoyska aabbahaayeen shaqiiq baan ladhaa uma kadibna al akhu lil kee isku aabbahaayeen ba ku xiga uma kadibna ibnul akhi lil wal ummi kee kii uu adeerka u ahaa meydku oo walaalkiisa iskoyska aabbaha uu dhalay ba ku xiga uma ibnul akhi laab baa ku xiga uma alcamu baa ku xiga calaa haadaa tartiiba ku wadee camkii laabka laab umka camkii laabka uma kadibna ibnuhu ibnulcamkii baa ku xiga fain cudimad inta haddii la waayo can casabaad falmawla lmuctiqu baa ku xiga kii wax horeeyey intaasa ku xiga markaa ma ku dhacay yacni casaba waxaa laga wadaa hebelkani kan ka horeeya oo jooga asagoo casaban waxa kuma qaadan karo waa intaa keliya qofta qooladii dhimatay maamadii dhimatay waxay ka tagtay wiilkeedii iyo walaalkeed labadaasoo casamaha wiilkeedu wiilkeedu waa ibnun walaalkeedna waa akh soo waxaan leenahay labadaba casabo oka yaa horeeya imniga imnigaa qaadanaya waa la fasaxaya iska tagmaalnahaya muhiimadda casabadu waa intaas si u kala horeeyaan baa loo koreleysiinaya warkama ku dhacay faslun fi lfuruudi lmuqadarati ha furuuddii la jaangooyey waataan u qaybanay casabo laba qaybood soo ma ahayn dhaxalka far ahlu farad iyo ahlu casabo ahlu farad waxa weye kuwa jaan go-an ahlu casabona waxa weeye kuwii aan jaanta goonayn wlfuruud lmuqadaratu fi kitaab illaahi tacaala sittatun alfuruud faradyada almuqadaratu lagu jaangooye fii kitaabillaahi alle kitaabkiisa taala sittatun lix waaye ilaahay subxana wa tacaala faradka faraaida iyo dhaxalka cidna kuma hadlayn qur-aanku ku wada sheegay xabadna ogama tegin qur-aanka maxaa yeelay waa hawl waa shaqo badan weeye meesha xoolaha la qaybsanaya soo maa marka in la lama rabo ilaahayna wuu sheegay wuxuu yidhi inii xaramtu ulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalimuun sooma ahayn iska jir marka annisfu niskii nis waxa weeye xoolaha kala bar warubcu rubcii xoolaha afar meeloodoo meel wathumunu xoolaha siddeed meeloodoo meel wathuluthaani xoolaha saddex meeloodoo labo wathuluthu xoolaha saddex meeloodoo meel wasudus xoolaha lix meeloodo meel marka saddexi saddex u kala saara annisfu warubucu wathumun waa iswataan athuluthaani wathuluthu wasudusna way iswataan waaya waaya oo culimmadu si la yaab lagu qeybiyan waxay yidhahdaan dariiqatu tawasud waxa la qeybiyaanoo waxay yidhaahdaan furuudu waxa weeye arubucu waathuluthu wa dicfu kullin wa nisfu kullin waa intaas wy furuudda lixdaah waa intaa alrubucu waathuluthu soo labadii maah waa dicfu kullin mid kasta labanlaabkiis iyo waa nisfu kullin mid kasta haafkii alrubuc labanlaab afar rubuc maxaa waa horta hal soomaaan labanlaab dee nis baa ka soo baxaya wakaa marka eh, dicfu rubuci waa nis soomaaan nisfu rubicina rubicii kala sii bar muxuu noqonayaa thumun baa ka soo baxaya <laughs> afar meelood afar soo hal afar meeloodoo meel soo rubic ahan meeshii haaf ka dhigba haafka markii afarta loo loo fiiriyo muxuu noqonayaa sideed meelood meel buu ka yahay afartii xabo mid kasta markaa haaf ka dhigo haafkaas muxuu ka yahay afarta thumun buu ka yahay dee kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed muxuu ka yahay thumun buu ka yahay ulukiina waa la mid ulu labanlaabi waa uluaan ulu oo nis laga dhigan waxaa weeye suduski marka qaacida qaba maxaa dhahaysaa arubucu si lafagur inaad si lafarto la rabaa arubucu wathuluthu wa dicfu kullin wa nisfu kullin haddaba sheikhu wuxuu sii gelayaa niska yaa qaata shiikhu wuxuu ku yidhi fa nisfu niskii fardu khamsatin shan qolo ayuu u yahay saami shan qolo ayuu saami u yahay shan qole ayaa nisf ku qaadata shan qole ayaa shan meeloodoo meel qaadata hee xoolaha meesha yaala oo xooluhu intee haaf xooluhu leeyihiin xooluhu intee haaf leeyihiin xooluhu laba haaf bay leeyihiin haaf iyo haaf soo maa meeshan maxaan na shan qolaa haaf qaadata xasan haye meela socotaa xooluhu intee lix kun intee haaf intee haaf lix kun leeda intee lix kun saddex iyo saddex soo laba haaf maahan meeshana maxaa ku yaala intee qolaa ahaa qaadata shan qolo see isku waafajinaysaa shuruud baa lagu kala gurayaa maxaa lagu kala gurayaa meesha shuruud meeshaas qof kasta oo nis qaadanaya shuruud buu leeyahay hadda ma sheegsheegi karna shuruuda sheegtaagu ma qorin ma fahamteen laakiinse soo dhegeysta ama kitaabta dambe ugu tegi doona hadda qabo shanta qof albintu gabadhimeedku dhalay ku dhalay nis bay qaadata laba shardi bay leedahay wa bintul ibni meedkii wiilku dhalay gabadhu sii dhalay nis bay qaadataa saddex shardi bay leedahay wal ukhtu min al abi wal um, waa meedka gabadhii ishooysku haba ahaayeen waxay qaadataa hee nis bay qaadataa afar shardi bay leedahay wal ukhtu min al abi meedka te isku aabbaha ahaayeen gabadha isku aabbaha ahaayeen nis bay qaadataa shan shardi bay leedahay maxay leedahay shan shardi bay leedahay wazawju zawjkii asna wuxuu qaataa nis asagoo hashirta buu leey kuu sheegay muxuu ku yidhi in lam yakun macahu hadduusan sawjkii la joogin waladun wax caruura walaa waladu ibnin iyo wax wiilgii meydku dhalay hee uusan sii dhalin ninkii islaantii dhimatay akhira aadi soo maa ninkeedii bay ka tagtay caruur kama tegin gablan waay nin kalena carruur ma dhalin kee hadda ka dhimatayna hee caruur uma dhalin walaalo iyo way leedahay wixeedu doono iyo adeero iyo aabaya aabe iyo way leedahay laakiinse caruur hee kama tegin xoolehda haaf baa laga dhigay laba haaf baa laga dhigay haaf odaygaa la siinaya qabsa lix kun baa ka tagtay saddex kun baa la siinaya zawjka warkaama ku dhaca marka zawjku hal shardi buu leeyahay suunis u qaato bintadu laba saas zawjkiinu hormariya ahayd zawjku hal shardi buu leeyahay bintadu laba shardi bay leedahay bitul ibnigu saddex shardi bay leedahay ukhtale abku afar shardi bay leedahay la'umku ukhtale minal abna waxay leedahay shan shardi warkama ku dhacay shuruudda markii la buuxiyo ayaa qolo kasta waxay qaadanaysaa hee nis qaadanaysaa haye wa rubucu rubiciina fardu tnayni laba qola ayaa wax ku qaadata xoolaha afar oo meel laba qolaa qaadan ka dha kow azawju kii eh, xaas ninkii islaantiisu dhimatay goormuu qaadan karaa ruuca macal weladi markay caruuri joogto aw waladil ibni ama meedka cid wiil uu dhalay caruurtiisa ay joogto macnuhu waxa weye markii nus qaadanaya caruur ma joogin markii uu rubuca qaadanaya yaa jooga caruur baa joogta waa intaa keliya warkaama ku dhacay zawjka marka waa dhamaystirma asagu zawjka hee marna nis buu qaataaye markaa caruuri joogin ama caruur caruurtiisa joogin marna muxuu qaadanayaa rubac oo markaa caruuri joogto ah warkaama ku dhacay caruurtu asagu inuu la dhalay maaha caruurta hee asagu inuu islaanta la dhalay maaha oo aabba u yahay ee islaanta dhimatay hadday cid kale u dhashay mactaa waa loo xisaabinaya xisaabta loogu daraya warkaama ku dhacay waaya wazawjatu islaantii laga dhintay baa rubuc qaadanaysa ama azawjaatu baa qaadanaya de islaamihii afarta ahaa ama labada ahadba intii joogta maca cadamil waladi markaysan caruuri joogin aw waladil ibni ama wiilkii meedku ka dhint wiilkii meedku dhalay hee caruurtii aysan joogin marka xaggan yaa soo gala laynka ninkii dhintay islaamihiisii wax caruur haduusan ka tegin maxaan leenaha maxaan leenaha rubci wada qaybsanayaan haddii hal tahayna rubacaydaa qaadanaysa laakiinse marka haddii afar yihiin markasta rubac la siin maye hal rubac bay wada qaybsanayaan wey macluuf marka warkaas war dhamaa wa thumunu meelood oo meel xoolahana fardu zawjati islaantii laga dhintay baa iskaleh wazawjaati hadday badan yihiinna ayagaa iska leh goorma idaa kaana lizawji zawjkii dhintay hadduu lahaa waladun caruur hadduu lahaa weladku ma aha wiil hadda caruur baa laga wadaa caruur rag iyo dumarba mase waladubnin wiil meedku dhalay carruurtii hadday joogto ibnigaaso ee caruurtaasoo dakaran lab kaana ahaaya aw ah, untha ama dhadig ahaaya u fiirso shardiga caruurta la xisaabinaya waa meydka dhintay caruurta asagu dhalay dhawrkiisa ka baxday rag dumarkay yihiin amase wiilkiisu caruurta uu dhalay rag iyo dumarkay ahaadaan xagga maxaa ku baxay gabadhuu dhalay caruurteeda wax xisaabta kuma jiraan warkama dhacay reer tirsanaya caruurta yaa tirsanaya gabadha caruurta dhashay yaa tirsanaya reer kale nasab kale qaatay in ilma hebel baa ilma geelle xaggaas xagga halkaasi aaday ilma geelle waa fahamtay soo maa mhm. dee layn kale bay ku jiraan layn kale nisiya ka qaadanayaan iyo hawlo kale waaya wathuluthaani saddex meeloodoo labo xoolihii marka saddex laga dhigo laba meelood lix kun maxaa saddex meeloodoo labo ah afar kun saddex meelood meel waa labo saddex meelood kalena waa labo soo maha saddex meeloodoo labo waxaa qaadanaya xoolaha fardu arbacatin afar qolo ayuu saami u yahay afar qolo ayaa saddex meelood laba xoolaa qaadan ka dhah afarta ma ku soo uruuriyaa qolyihii niska qaadanaya oo zoojka laga reebo weeye nisyaa qaadanayay bint binti ibn ukhta shaqiiqa ukhta liaba soomaahan iyo zooj soomaahan zoojka ka reeba afartii soo hadhay baa rubuc qaata warama ku dhacay maxay qaataan rubuca waa kuwan muxuu ku yidhi albintayni yah yah ruuc miyaan yidhi ulutaanka ka wadaa dee ha ulutank allah yubaarik fiik bintayn waa la badiyey laba gabdhood iyo wixii ka badan wa bintayil ibni meedku wiilkiisii laba gabdhood iyo wixii ka badanuu dhalay waluktayni min alcabi walumi gabaalihii meedka iskahoyska abbaaha ayaan labaya wixii ka badan labay ka bilaabanayaan yaah hadday hal yihiin niskii bay aadayaan saa oola soco hadday hal yihiin xaggee aadeen niskii waa inay laba yihiin markay laba noqdaan thuluthaan bay usoo wareegayaan nisba kasoo tegayaan xagga marka maxaa kasoo fahamtay shardi baa ku jira shardiga xagga shardiga yaa shardi ka fahmay meeshaas goormay nis qaadanayaan dumarkani markay halhal yihiin goormay thuluthaan qaadanayaan markay laba iyo ka badan noqdaan xagga shardi baa kasoo booday walukhtayni min al abi iyo hee gabadhihii labadii gabdhoodee meedka isku aabbaha ahaayeen isku hooyama isku aabbaha ahaayeen way thulutu saddex meeloodoo meeli fardu tnayni laba qole saamigood waay laba qola saddex meeloodoo meel xoolaha qaadan kara al ummu maxaa laga wadaa lumaadda al maxaa laga wadaa meydka hooyadii dadkaas ku qaldaan zawjaya um zawja ninka isna kaa dhintay baa qaba umna hee asagay dhashay saa la soco marka saddex meeloodoo meel buu qaadanaya bay qaadanaysaa hooyadii goormay qaadanaysaa idaa lam tuxjib haddaan la xijaabin haddaan la xisaabin maxaa laga wadaa yani haddaan laga hoos marin uluaynki ulukii waaye oo aan hoos loo dhigin ee marnaba ayada xoolla-aan la dhigi mayo meesha wiilkeeda aakhiro aadaysa eh wey xoolla-aan hee la dhigi mayo ee maxaa lagu samayn karaa xoolaha laga dhiman karaa xajbiga xajbi nuqsaan xajbu nuqsaan hil muxuu ah xajbu xirmaan ahaa xajbiga laba nooca dadka in xoolaha loo diido oo macnaha xoolo badan qadan lahayn laga haafo iyo in la yidhahdo iskaba taga hee waxba ladin siin maye marka hooyada sheekh hadda in lam tuxjib waxa weeye ay hee xajba nuqsaanin waay xajbigii ahae nuqsaanta ah haddaan la xijaabin saddex meelood waaya marka waxay tidhahdaa culimmadii soomaalidu hooyo welad weyday welad welad weladkii weyday walaalo tacadudo weyday thuluth la weecatay yani thuluth qaadatay waay hooyo welad weyday maxaa laga wadaa yacni meydkii ilmo uu dhalay baan joogin welad weladkii meydku wiiduu dhalay ilmihiis baan joogin shardigaasoo shardi ma walaalo tacadudana ma joogaan walaalo laba gaarana ma joogaan markaas hooyadu ulus bay qaadanaysaa labadaa mid kamid hadday joogaanse waa la xijaamayaa sudus bay aadi doontaa welil itnayni laba qolo ayaa qaadanaysa yaa qaadanaya ulufeenkii laba qolo laba qof dheh iyo fasaacidan ka badan oo min alikhwati walaalo ah iyo wal akhawaati gabdhihii walaalaha ah, min waladil ummi min waladil ummi ee weydka isku hooyada ahaayeen waladulum waxa weeye akhlu um bula mid yahay waladul um akhlu um waa isku macne meedka isku hooyayin keliya meedkan baa waxay dhashay hooyadiis iskuhoy isku aba maha yani muxuu noqon kara soma walaalku walaal isku isku aba tihiin mid isku hooyo tihiin keliya mid isku aba tihiin soo maa ha waa intaa midkood waaya eh, ssii shiikh inaga sii khayr allaha siiya raalli ahaada dheh raalli ahaada dheh nagasi nagasi adoo xal raadinaya hasii kharibin weligaa haye marka walil ithnayn laba qolo ayaa thuluth qaadan ka kadhay fasaacidan ka badan oo min alikhwati walakhwaati min waladil um ah keeska hooyada ahaayeen wiil qofka dhintay qofka dhintay walaalihii isku hooyada ahaayeen marba haddii laba gaaraan rag iyo dumar waxayba yihiin waa isku mide walaalaha isku hooyada ahay rag iyo dumar lama kala xisaabiyo madax waa isku madax way wada siman yihiin laba hadday gaaraan maxay qaadanayaan thuluth bay qaadanayaan waaya hadday hal yihiin waa arki toonnaa wasudusu lix meelood oo meel xoolaha fardu sabcatin toddoba qolo saamigood waayo todoba qol ay sudus qaadata xoolaha meesha yaal kow al ummu hooyadii hadda maxaan soo sheegen hooyadin qaadatee saddex meeloodoo meel soomaahayn haddana sudus bay qaadanaysaa macnuu waxa weeye labadii aan xirnay oo hore ayaa wax ka soo laabteen warkama ku dhacay yah wakaa macnuhu ciyaalkii meedkiibaa walaalo iswalaalo yeeshay amase hee ciyaal buuba ka tegeyba hooyadii duudba kasoo tegeysa xaggee imaanaysaa sudus bay imaanaysa xajbu nuqsaan baa la dhahaa xoolihii baa laga dhimayaa meesha saddex meelood meel qaadan lahayd lix meelood baa xoolaa loo qaybinayaa meel ka midaa ah la siinayaa al ummu hooyadii markay macal waladi caruur meed ku dhalay aw waladil ibni ama wiilkii meed ku dhalay caruurtiisa ee joogto weeye aw amase itnayni laba ee la joogto fasaacidan ka badanoo min al ikhwati ah weliljadati ayadii baa qaadanaysa saddex meeloodoo meel ayayaa qaadanaysa saddex meeloodoo meel noocay ayadu tahayba aye la hooyo iyo aye aababa goormay qaadanaysaa cinda cadamil um marka hooyo la waayo marka hooyo maqan tahay marka hooyo la waayo maama hooyaa suuqa ku maqan baa laga wadaa meeshan la waayey haddaad maqashid aakhira jirtaa wey maahan eh, suuqa ku maqan tahay magaaladayo markii hooyo la waayo yacni iyadii eh, baa nool oo hooyadii meedkan dhashay meedkan asagoo aakhiro aaday hooyadiisa kasii horeysay ayadiis baad joogta markaas sidaas bay qaadanaysaa <laughs> cilmigan waxaa la dhaxalku waa nisful cilmi cilmigaa la barto haafkii waayo maxaa cilmiga kale adduunku ka warmaa dhaxalkuna muxuu ka warmaya qof aakhiro aaday buu ka sheekeynayaa waay walibintil ibni baa qaadanaysa sudus meydka wiil uu dhalay gabadhiisii goormay qaadanaysaa maca binti sulbi meydku wiil oo meydku gabar u dhala markay joogto yacni gabadha eeddada markay joogaan gabar yahee eeddada mark meydkii geella ahaa baa wuxuu ka tegay gabadhiisii iyo wiil uu dhalay iyo wiil uu dhalay gabar uu sii dhalay marka gabadhaas laba gabdh maxay isku yihiin gabar iyo eedda isku yihin soo maan markay gabar iyo eeddada isla joogaan taa eedada loo yeelay sudus bay qaadanaysaa taa kalena niskii bay ku haraysaa macnuu waa intaa maxay joogaysaa niskii aan soo sheegnay walil ukhti walaashii minal abi xagga aabbaha ee wadaageenka dhintay sudus bay qaadanaysaa goorma macal ukhti marka la joogto walaashii minal abi wal umi ah tii ka horreysa way macnuhu warkama fahamti meesha waxaa jooga ninkii aakhiro aaday laba walaalaa midna iskoo iska aabba yihiin gabarah midna isku aabbe keliya tii isku hoyska aabbahayn niskeeda qaadanaysaa ti isku aabahayeenna sudus baa loo hudinayaa marka niskeeda sudus marka isku daro thuluthein bay isku buuxinayeen maxay isku buuxinayaan thuluthein tusaalaa ku siinaya xoolaha meesha ee lix kun waaye soo maa tii isku hoy isku aabahayn maxay qaadanaysaa saddex kun tii isku aabahayeen lix meelood meel sii waa kun saddex kun balaas hal kuna intee weeye afar kun lix kun maxay ka yihiin saddex meeloodoo labo marka thulutein ba takmiilata thulutein baa la dhaha maxay isku buuxinayaan maxamuud mhm. waaya walil abi aabbihii baa qaadanaya lix meeloodoo meel goormuu qaadanaya aabbu lix meeloodoo meel casabaa ku sheegnaya wuxuu qaadanayaa macal waladi wiil meed ku dhalay markuu joogo aw waladil ibni ama markii hee wiil meed ku dhalay ciyaal wiil uu sii dhalay uu joogo aabbuhu marka laba kaar buu qaataa casabana waa noqdaa ahlufaradna way macnuhu anasaba fahamtaa aabbaha iyo awoogu waa labada qolo ee ee labada kaarbe qaata warama ku dhacay aabbaha iyo awogu maxay laba kaarlayaal waay hadday casabani wax ku helaanna ayadoo ku fuqsanayaan haddii lasoo celiiriyo lasoo kubaareeyana maxay leeyihiin lix meeloodoo meelkii siiyan madaryaal wax kale kamara anugu siiya taydii marka goormuu aabbuhu lix meel qaataa meydka markuu wiil joogo wiil wey maaha gabar markuu wiil joogo ama wiilkaas ciyaal uu sii dhalay ay joogaan weliljaddi awowgii baa lix meeloodoo meel qaata cinda cadamil abi aabihii markii la waayo aabbihii baa aakhiro aaday welil waaxidi oo min weladil ummi welid um maxaa laga wadaa welid um maxaa laga wadaa akhli um baa laga wadaa maxaa laga wadaa kay meydka isku hooyada keliya ahaayeen markuu waaxid yahay markuu hal yahay hadduu hal ka badan yahay xagee ka marnay saddex meeloodoo meel baa soo sheegnay uludka marka suduska ugu badan sudusku toddoba qolaa ku qaadata wey wa tasqudu way dhacaan aljadaatu halkan wuxuu shiiku galay tasqudu wuxuu ka bilaabay waxaqaan xajbigii xajbi buu ka bilaabay shiikhu muxuu ka bilaabay xajbi xajbigan hadduu shiikhu tilmaamayana waa xajbi xirmaan yani xoolihii bannaan baa laga marinaya wey dhibic qaadan mayaan wey macnuhu wa tasqud ljadaatu ayeeyooyinkii bannaankay marayaan oo way dhacayaan bil ummi marka hooya joogto wal ajdaadu awowayaadii maxaan dhahnaa awowayaashiina bil abi aabihii bay ku dhacayaan warkaa ma ku dhacay meel hooya joogto ayeeya afka waxa loo saari mayo meel aaba joogana awowayaal hee wakaa wa tasquduyasqudu wuu dhacayaa waladul ummi kii ay meedka isku hooyada ahaayeen wuu dhacayaa maca arbacatan afar qolo markay joogto alwaladu caruur meedku dhalay markay joogaan dhibic la siin mayo waladul ibni meedku wiil u dhalay caruurtii markay joogaanna waxba la siin mayo wal abi aaba markuu joogo iyo waljaddi markuu awoowe joogo soo uruuri asal iyo farac markay joogaan iska dheh asal raga asal raga iyo farac markay joogaan la siin mayo akhli omkii waxba warkama ku dhacay waa asal ragayaa asal raga wey wayasqudu waa dhacayaa waladul abi kee isku aabbaha ahaayeen ma garanaysaa kan dhintay ee wal umideh kee isku hooya isku aabbaha ahaayeen kan dhintay wuu dhacayaa maca halaathatin saddex qolo markii meesha ay timaado kow al ibni wiilkii midabku dhalay wabnul imni wiil wiilkii markuu joogo gabdha kuma jiraan yah wiil wiilkii markuu joogo wal abi iyo markuu hee aabba joogo wayasqudu wuu dhacayaa waladul abi kee isku haabaha ahaayeen baa dhacaya oo dhacaya maxaa laga wadaa xoolo la siin mayo weeyaane bi haa ulaa'i halaata saddexdaas markay joogaan wiil midku dhalay wiil wiilkii markuu joogo iyo aab markuu joogo intaas banaanka u tuurayaan maxaa loogu darayaa asaga iyo wabil bil akhi kii ka sokeeye weyd soomaan iyo wabil bil akhi walaalkii min al abi wal um isku hooyo isku aabahayeen meydka inaa sidaa ka soxiga soomaa waka wa arbacatun afar qolo yucasibuuna casabadan hadda qoro casabatun waxaa la yidhaahdaa casabatun bilgayri casabatun bilghayri baa la dhahaa magaca ku qoro asalkii hore casaba ma ahayn ahlufarad bay ahaayeen sabab cid kale darteeda bay casaba ku noqdeen waatan marka wa arbacatun afari yucasibuuna way casabeeyaan akhawaatihim gabdhihii walaalahlahabay casaba ka dhigaan calimna wiilkii meydku dhalay wey wiilkii meydku dhalay hadday ninkii dhintay wuxuu ka tegay wiil uu dhalay iyo gabar u dhalay hadday gabar kaliya joogi maxay qaadan lahayd nis hadday laba gabdhoo joogi lahayeena thuluthan soo ma waxaa hadda la jooga gabadhii meed ku dhalay wiil meed meedku dhalay baa la jooga wax farada la siin mayo wax nisa la siin mayo wla xambaarsanaya iyadiiba wuxuu la aadayaa casabo asagoo casaba binafsi buu ahaa gabadhana casabo ka dhigaya magacyada casabadanimadeeda ayado marka bilghayri baa la dhahaa maxaa la dhahaa bilghayr ay bisababi kayriha cid kale inay meesha timaado darteeda maxay ku noqotay casaba ee ayado casaba maahay markii hore yuusuf ma garat waay wabnulibnina wakaa wabnulibni yuu casabeynaya isaguna yuu casabeynaya ibnulibnigu bintul ibni dhadee bintul ibni wal min al abi yuu casbeenayaa al min al abi wal min al abi yuu casabeenayaa al min al abi wakaa afartaasna waalahood bay casbayaan gabdhaha casaba bilkheyr baa la dhahaa waxaa naga dhiman casabatun maca alkheyr baa dhiman ayadan insha alla waa arki doonaa wa arbacatun afar qofi yarihuuna way dhaxlaan duuna akhawaatihim ayagoo aan la dhaxalsiinayn gabdhihii la sinnaa eeg ayagoo dhaxal bay qaadanayaan gabdhihii la sinnaana hee dhaxal ma laha dhaxal hee ma laha <laughs> yaa salaam oo arbacatun afar yarisuuna dhaxal bay helayaan duuna akhawaatihim walaalahoodii la sinnayo gabdhaha sokadooda ayaa waxaa la sinmayo waa kuwee allacmaama adeeradii adiga aabbaha yaa la dhashay eedooyinka iyo adeeradaas lama dhalan eedooyinka dhaxalkii bay qaadanaya adeeradaha waxbaa la siinaya dhaxalkii eedooyinka waxaa la siin mayo warkaama ku dhacay ninkii dhintay wiil baa aakhiro aaday konton kun buu ka tegey wuxuu ka tegey keliya adeeradiisa ee aabihii iskohoyo isku aba'ahayeen iyo eedooyinkiisa iskohoyo isku aba'ahayeen yacni eedooyinkii iyo adeeradii buu ka tegey adeeradii baa la siinaya eedooyinkii la siin mayo wa banul acmaami kuwanna waa la mid dee iyagaa sii farcamay ilma adeertiis wiilasha ahaa maxaa meesha ku baxay ilma adeertiis gabdhaha ahaa hala siin mayo ayagana waaya wa banul akhi wa banul akhi meydka walaaladiis wiilashoodii hadda markaa soo akhrinaynay meydka walaaladii gabdhahii xasiin ima maqasha meydka walaaladiis soo garamaysid akhli cabkii akhli eh, baa laga hadlaya akhli um kuma jiro asagu meesha kee iskoysku aba ahaayeen iyo kee isku aba ahaayeen maxay dhali karaan soo wiil gabdho ma dhali karaan wiilashii la siinaya gabdhii waxaa la siin mayo wa casabaatlmawl wa casaba hee wabinul akhi waa garna soo wa casabaatlmawla almuctiqi kii wax xoreeyey eeg mid baa dhintay la xoreeye baa dhintay lacag badan buu ka tegey yaa qaadanaya haddii cid kale la waayo kii xoreeye soomaahan kii xoreeyena waa la waaye markaa maxaa soo muuqday kii xoreeyey rag ehelkiisi rag iyo dumar soo ma laha raggiisi wax qaadanaya wey casabada noqon lahaa gabdhihi waxaa la siin mayo afartaa marka halkaa maxay noqdeen arxaan bay noqdeen ayaga maxaa la dhahaa intaan waxbaa la siinayn arxaan baa la yidhaha raxmkii waa faslun fi lwasiyati waa dhammaynaa faslun fi lwasiyati wasiyadii waay dardaarankii shiikhu mawduucan wuxuu ku sheegi doonaa laba masalo alwasiyatu waliisaac buu ku sheegi doonaa labada masalo wasiya waxa weye in xoolo la dardaarmo haddaan dhinto hebel intaan siiya konton kun siiya hebel booskaa siiya maxaa la dhahaa wasiya iisaana waxa weeye haddaan dhinto hebelow carruurteedaan kugu ogahay warkaa ma haddaan dhinta hebelow deentaydi inaad bixisadaan kugu ogahay iisaa baan lahaa maxaan lahaa iisaa macnaheedu waa marka wasiya waxa weeye tabarucun bixaqin mudaafin limaa bacda almowt wasiya waa saas macnaheedu tabarucun qofku inuu ku tabaruco bixinteeda bixaqin xaq inuu bixiyo xaqaas gormaa la bixinayaa xaqaasoo mudaafin loo tiiriyey bixintiisa limaa bacda almowti markii la dhinta kadib xaqa haddii la bixinaya intuusan dhiman ka hor maxaa la dhahaa tabaruc tabaruc u tabaruca maxaa la dhahaa yaa sheeg waxaa loo casharka marka markaa su-aashaas kuma marinay waa soo sheegnay waxaan dhahnaa hadduu dhimasho kadib hadday tahay wasiyaa la dhahaa haddeerna saasaa la dhahaa waa soo marin haye hibaa la dhahaa hibo maxaa la dhahaa hibo maxaa la dhahaa hibo waa inta linoya qofka wuxuu bixinaya hibaa la dhahaa wuu ku hibeeyey haddii waxaa la bixinayo meed kadibna waana ladhaha wasiyo wasiya ladhaha saa oola soco waa tabarucun bixaqin mudaafin limaa bacda almowt waa wasiyadii shiikhu wuxuu yidhi watajuusu way bannaantahay alwasiyatu in la dardaarmo bilmacluum wax la yaqaan gurigeyga hebel ah hebel baan u dardaarmay hadduu doono ku darni markaa dhinto maxaa baa la iska ogyaa dardaarmka waxaa la bixiya markii la dhinto kadib waa wa bilmajhuuli waxaan la aqoon oo laga jaahil yahayna waa la dardaarmi karaa hebel waxaa u dardaarmay guryaheega mid ka mida ah. waa ansaxaya walmawjuudi shay hadda jira waa la dardaarmi karaa hebel waxaa u dardaarmay gurigi hebel soo wax jira maah walmacduumi shay aan hadda jira waa dardaarmi karaa hebel waxaa u dardaarmay timirta geedahe timirta beerteeda soo saarayso hebel baa u dardaarmay hadda timir ma taallo soo bixi doonaan arkaama kudhacay macduum waayo wahiya dardaarankii waxaa laga bixinayaa min athuluthi saddex meeloodoo meel xoolihiisa laga bixinayaa bes xoolihiisu toban kun bay ahaay labiiyo toban kun ka toban kun bay ahaayeen saddex meelood maxuu ah afar afartan kun baa laga bixinaya wix dardaaran ah fa in zaada dardaarankiisa hadduu tirabeel noqdo farabato bato oo thuluthii ka bato wuqifa waa lagu xanibayaa waa la joojinayaa calaa ijaasati alwarasati dadkii dhexlaya banayntooda inay ogolaadaan baa loo xanibayaa haddii ayagu yidhahdaan waa ogolnahay wixii ka badan afar kun inuu aabbahayo dardaarmo markaa waa la fasaxayaa marka dardaarmka fasixidoo wuxuu ahaanayaa bacda almowt hadduu hadda dhahaan haye iska ogolnahay haye waa laga qorayaa taasaan dardaarmay kaas hadda tobankiiba hadduu dardaarmo iska qora markuu dhintobaa ahee saddex meeloodoo meel laga bixinaya warama ku dhacay maxaa yeelay saddex meeloodoo meel wix ka badan biniaadan kalaa iska leh intaa noo sheega xoolaha u talinaysa intaa miir qabto mar haddii akhri leedee wathuluthu kathiirun baa lagu dhahayaa shiikhoo thulutkaan ugu badan u kaadi thulutkaan ugu badane warkama ku dhacay biniaadanku inta uu nool yahay waa inuu xoolihiis wax ka bixiya haddii xaqibada lagu jeediyo oo naftu soo gaadho halkaa kalxamaha ah markaasaa jeeg qaadanaya ii keena jeegga hebel hebel intaa u qor hebel hebel intaa u qor kaasaasi iga babsiya waalayaalow ma saddex meelood ahee meel intaa haddii alla kaga anfaco intaasaa xoolaha ku leedahay